baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kol dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa sabti weeyaan setembar soddonkeeda sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa eh, kulamada horyaalka premier leaga la ciyaari doona kulamada ugu xiisaha badan sports waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta liverpool iyadoona sidoo kale tacaaw kulankaasi uu noqon doona kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta sports xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan liverpool iyaguna sidoo kale sidoo kale kooxda kubadda cagta mancity hogaamiyaasha horyaalka brmeliga iyaguna shanta galabna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolf scotland xiise badan ayuu kulanka oo noqon doonaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ma united garoonkooda trafood waxay kusoo dhoweyn doonaan shanta galabnimo kooxda kubadda cagta crystal palace sidoo kale arsenal oo xidigo ka maqan yihiinna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta barnmus kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan kale oo isha lagu haayo dhanka laliigaha real madrid iyo kooxda kubadda cagta jeruna ayaa kulanka oo noqon doona kulanka ugu xiisaha badan caawa jira maadaama jeruna hogaanka horyaalka ay doonayso laliigaha sidoo kale real madridna ay ku dagaalami doonto talyaaniga waxaanu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee udhexeeya kooxda kubadda cagta ac milan iyo weliba kooxda kubadda cagta lazio milan ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta lazio sidoo kaleeto naaboli oo ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta inter milanna iyagu xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kaleeto kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta al nasar guushii ay gaartay baarsha safiliya ayay ku garaacday hal gooli waxba ciyaaryahanka da yar ee lemina yamaal ayaa laga yaaban yahay qodobadaasi qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duwar idaacadda kulmi magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal markan hadii aynu ka bilaabno barnaamijka ciyaaraha duwar idaacadda kulmi magaalada muqdisho liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta sports ayaa caawa ah, wada ciyaari doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta sports kooda caawa ah waxa weeyaan waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta liverpool kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan iyadoona todobada fiidnimo caawa kulankaasi uu noqon doona kulanka ugu xiisaha badan horyaalka jira waxaan iswajahayaa tababaraha kooxda kubadda cagta sports ee bosdgoglu oo ku wanaagsan ee hoomkiisa ama gurigiisaba weliba yordan colob oo xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool markii la eego garoonkan inta badan ee lagu garaacin tan iyo labada kun tan iyo xilli ciyaareedkii labada kun garoonkan markii la dhisay oo kooxda kubadda cagta sports waxaa jira kooxo badan ay ku garaacday sida kooxo waaweyn sida chelsea sida mancity sidoo kale kooxda kubadda cagta ma united arsenal koox weliba way ku garaacday laakiin kooxda yordan colob ma aysan ku garaacin taa oo ka dhigan in kooxda yordan colob ay ka adag tahay mar weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporse markaynu eegno tego alcantara weliba waxaa la heli doonin ciyaaryaanka lagu magacaabo alexanderow arnold ninka kale ee markaynu eegno oo shaki gelinayo waa ciyaaryahaanka lagu magacaabo dabcan waa ciyaar waa labadaas ciyaaryahan ayaa maqnaan doona in kaleeto way ciyaari doonaan virgil vandaj iyo canote iyo jo gomes iyo roberto ninka lagu magacaabo robertson weliba golhay alison ilaa iyo carter jones iyo mark alister iyo sabasolia sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo luis dias iyo darwin nunis iyo mowel saalax ayaa safka koowaad kusoo bilaaban doona sidaa iminkanba laleeyahay sidoo kaleeto dhanka spors waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhaye ee vicario sidoo kaleeto waxaa wada ciyaari doona ciyaaryahaanada aadka u khatarta badan oo beryahanba waxaa weyaan difaacoodii laga yaabay waa ciyaaryahaanka ee dhalashaan kasoo jeeda talyaaniga waxaana lagu magacaabaa odugiyai sidoo kaleeto waxaa kamid a ah ciyaaryahanada kaleeto sida ninka lagu magacaabo christian romero pedro sidoo kaleeto benzuma iyo bebasar iyo madison iyo ninka lagu magacaabo solomon colofiski eh, iyo weliba ninka lagu magacaabo james madison iyo ninka kale ee lagu magacaabo son waa shaxda koowaad ay kusoo geli karayaan weli sports waxaa ka maqan ciyaaryahanada sida golhaye ee hugo loris sidoo kale ivan barsij oo inta xil ciyaareed kadib maqnaan doona sidoo kaleeto bentacor iyo sidoo kaleet waxaa maqnaan doona ciyaaryahanka da-deer ee lagu magacaabo eh, johnson oo ay dhowaan kasoo qaateen kooxda kubadda cagta newton forest iyo waxaa maqnaan doona ciyaaryahanka lagu magacaabo berian gill dhammaan ciyaaryahanadaasi way maqnaan doonaan oo markii la eego haddaba kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan waana kulanka toddobaadka ee ugu xiisaha badan horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkan dhammaan kulamadii ay ciyaareen lixda kulan shan ka mid ayay guul gaareen iyadoo sidoo kaleeto kulan keliya ay barbardhac galeen waana kulankii kooxda kubadda cagta chelsea garoonka stafford bridge uu barbardhac kusoo dhammaanayay halka kooxda kubadda cagta tuttenham eh, markaynu eegno xil ciyaareedkan eh, afar jeer ayay guuleysatay sidoo kale laba jeer ayay barbardhac galeen taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta spors arsenal barbardhac ay kasoo qaateen sidoo kale kooxda kubadda cagta united markii la eego soo garaaceen haddaba kulankan markaynu eegno waxa uu soo geli doonaa caawa toddobada iyo soddon daqiiqo garoonka sports stadium ayaa lagu ciyaari doonaa kulankan xaqiiqooyinka laga diiwaangeliy waxaa kamid ah guushii tottenham afaryaal ay kaga badisay wembley octoobar laba kun todobiy tobankii oo guushooda keliya saddex iyo labaatankii kulan ugu dambeeyay tartamadoo dhan ee liverpool ay ka gaareen marka waxaa leeyahay liverpool labada kun todobiy tobankii afar iyo hal kulankaasi oo lagu ciyaari wembley stadium ayaa ugu dambeysay saddexiy labaatanka ugu dambeysay hal jeer kaliya kooxda kubadda cagta sports badisay sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa guuldaro la-aan ku ah garoonka sports eh, stadium iyaga badiyay badiyey saddex jeer halka mid kalena ay barbaro ay lasoo galeen afartii kulan ugu dambeeyay boqdeen marka afartii jeer ugu dambeysay saddex jeer kamid ah ay kusoo badiyeen kooxda kubadda cagta liverpool garoonka sport stadium sidoo kale liverpool ayaa gool ka dhalisay sports toddobiiy kulan oo xiriira tartamada oo dhan tan iyo markii yordan colob kulankiisii ugu horeeyey uu hogaamiyey uu kulankaa kusoo dhammaaday barbaro goola la-aan ah ee bermaliga kulankaasina waxa uu ahaa kulan dhacay labada kun shan iyo tobankii waana kulankii ugu horeeyey yordan colob markii ku hor kooxda kubadda cagta liverpool sports weeyaan liverpool ayaana laga badinin toddobiiy toban kulan oo isku xigta horyaalka premier leaga tan iyo bishii abril sanadkii hore waxayna badisay labaiyo toban kulan shan kulanna barbara ayay galeen kooxda kubadda cagta liverpool ayaa badisay toddoba gool oo xiriir ah tartamadoo dhan iyagoo markaa dhaliyay labaatan gool laakiin hal kulan ayay shabaqoodii ilaashadeen oo markii laeg inta badan marka liverpool iyagoo shabaqooda ku wanaagsan xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa in liverpool waayadanba waxa weyaan comeback ay sameynayeen oo kulmadii ugu dambeysayba markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkan waa kooxda ugu badan comeback sameysa waana kooxda ugu badan saddex jeer ama saddex kulan ka badan saddex goola lisay markaynu eegno kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta laser ayaa hal gool ugu maartay saddex ayaa lagu bedelay kii westham saddex gool ayay ku badisay kii laska ay la ciyaarayeen saddex gool ayay ku garaacday kii ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta wolfis iyagoo saddex gool iyo hal marka waa kulankii kambag ay sameynayeen kulankii liverpool la ciyaarayeen aston villa saddex gool iyo waxba ayay kaga badiyeen kii kambag ay ku sameynayeen kooxda kubadda cagta newcastle labiyo ay kaga badiyeen barnamus waxa weeye saddex gool ay kaga badiyeen kulankii chelsea-na marka waxa weeyaan waxaa leeyahay liverpool in ay markaa kulan horyaal ah ay lumiso ama dhibco lumiso waxaa ugu dambeysay kowdii abriil xil ciyaareedkii hore waana kulankii ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta macity markaasina kulankii ama waxaa la ciyaarayay kulankii sagaali labaatanaad horyaalka bermeliga xil ciyaareedkii hore kulankii sagaali labaatanaad garoonka ku ciyaarta kooxda kubadda cagta mancity itixaad stadium waana kulankii afar gool iyo xal lagu garaacay kooxda kubadda cagta liverpool kulankaasina julian alvares kevin debrunia ika gundogan iyo jack grilish ay afarta goolba ay dhaliyeen mow saalax ayaa goolkood bilaabay kadib laakiin afar gool ayaa lagu bedelay marka waxaa leeyahay liverpool kulankaasi ayaa ugu dambeysay koodii abril tan iyo markaasina kooxda kubadda cagta liverpool waa ambitin dhammaan kulamadii ay ciyaareen marka taa uu ka dhigan in kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan eh, xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan dhan kaleeta sports iyagu xataa eh, waa koox inabaanan caadi ahayn oo xil ciyaareed qurux badan qaadanaysa sports waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta tottenham eh, arsenal weeyaan ayay la ciyaareen laba laba ayay la galeen sheffield united ayay labayahal ku garaaceen waxay shan gool iyo laba ku garaaceen kooxda kubadda cagta barley sidoo kaleeto markaynu eegno waxa ay laba gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta benamus waxay garaaceen kooxda kubadda cagta united laba gooli waxba waxay barbardhac la galeen kooxda kubadda cagta brentford eh, xilli ciyaareedkan marka taa oo ka dhigan in xilli ciyaareedkan labada kooxoodba ambitin ay yihiin waanu arki doona caawa kooxda ambitinka ee laga jebin doono ama kooxda markaasi dabcan la garaaci doono iyadoona kooxda kubadda cagta eh, liverpool yordan colob uu shaaca ka qaaday in sanadkan ay wanaagsan yihiin ciyaartooydiisii kulankii ugu dambeeyay spors iyo tottenham waa spors liverpool ay wada ciyaarayeen eh, waxa uu ahaa kulankii soddonkii abriil kulankaasna afar gool iyo saddex ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta tottenham oo ciyaartooyda kooxda kubadda cagta liverpool ay afar gool xilli dambe diego jota ayaa sagaashan iyo afar daqiiqo goolka guusha dhaliyay kadib richardson isagoo sagaashan balaa saddex daqiiq ciyaarta maraysay goolka barbaraha keenay dabaaldegay fanaanada siibtay laakiin diego jota ayaa hal daqiiqo kadib goolka guusha ka dhaliya waana kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta liverpool ay wada ciyaarayeen sidoo kaleeto kulankii ugu dambeeyay liverpool garoonka sports ay soo dhaweyneysay ama caawa oo kale garoonka ay ku ciyaareysa koxda kubadda cagta sports kulankii ugu dambeeyey liverpool ay booqanaysa waxay ahayd lixdii november labada kun labaiy labaatanki xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta liverpool ayaana laba gool iyo hal kaga badisay waxaana la ciyaarayay wareega shan iyo tobanaad horyaalka ama weega shan iyo tobanaad markaasina liverpool ayaa labiyo hal ku garaacday mow saalax ayaa laba gool ka dhaliyay kadibna kayn ayaa goolka mid ka mid ah keenay laakiin ciyaartaasi waxay ku dhamaatay laba gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta liverpool ay kusoo garaacday kooxda kubadda cagta ee tottenham markaynu egno sideetan iyo jeer ay garaacday liverpool kooxda tottenham halka tottenham ee garaacda kooxda kubadda cagta liverpool sideed markaynu egno afartan iyo sideed jeer afartan iyo saddex ka barbar ayaa la galay marka labada kooxood waa laba kooxood inaba aanan caadi ahayn markaynu eegno waxaa eegaya ciyaaryahaanada muhiimka ah sida madison iyo colfisky iyo son sidoo kale qadka dhexe ee benzuma iyo bebesar waa laba qad dhexe inaba aanan caadi ahayn marka arki doonaa haddii mac alister iyo ninka lagu magacaabo soberslai iyo cal jones ay kala diri doonaan ciyaaryahanada qadka dhexe uga ciyaara kooxda tottenham beb sar iyo weliba ciyaaryahaanka lagu magacaabo benzuma sidoo kaleeto waxaa aad iyaad loo ammaanaya ciyaaryahaan difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta sporis waana ninka lagu magacaabo van deven ciyaaryahaankan waa laba iyo jir netherland u dhashay isagu waa difaac qadka dhexe uga ciyaara marka ciyaaryahankan aad ayaa loo amaanaya xataa waxa aad loo amaanaya ciyaaryahanka figario lagu magacaabo golxayaha kooxda kubadda cagta tottenham xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya markiinu eegno kooxda kubadda cagta sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno xil ciyaareedkan tottenham waxay dhaliyeen shan iyo toban gool horyaalka brmeliga toddoba ayaa laga dhaliyay halka liverpool ay dhaliyeen shan iyo toban gool shan goolna waa laga dhaliyay taa oo ka dhigan in liverpool xil ciyaareedkan goolashay dhaliyeen horyaalka brmeliga iyo sporis ama tottenham goolashii ay dhaliyeen ay isku mid yihiin shan iyo toban gool ay dhaliyeen shan iyo toban gool marka waynu arki doonaa adama city ayaa hogaamineysa liverpool labaad saddexaad breton tottenham eh, afaraad arsenalna shanaad ilaa lixaad oo astovil ay ku jirto marka kulankaana kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa dhanka kalena haddiinu eegnana kooxda ganaris iyo waliba benamus ayaa wada ciyaari doona arsenal waxa ay kulankan soo gelaysaa iyagoo markaa doonaya inay markaas dabcan wadada guulaha kusoo laabtaan iyagoo markaas dabcan ganaris ay doonayaan in kulankii ugu dambeeyay maadaama barbare ay galeen ay badiyaan haddaba xogta kulankan haddiinu eegno guushii benamus ay labiyo hal kaga badisay arsenal bishii janaayo labada kun iyo waa guushoodii keliya labaiyo tobankii kulan ay kulmeen ee ugu dambeeyey labo barbaro iyo weliba Eh, markaynu eegno labaiyo toban daro markaynu eegno liverpool aan idhahda koxda kubadda cagta arsenal way ka adagtahay inta badan banamus marka waxaa ugu dambay sideed iyo tobankii sidoo kaleeto kooxda reer london ayaana shabaqa soo taabatay mid kasta oo ka mid ah labaiyo kulan ama labaiyo kulan ugu dambeeyay banamus ay ciyaareen waxayna dhaliyeen sagaal gool sidoo kaleeto banamus ayaa gool la-aan ah tobankii kulan oo bermeliga saddex barbaro weliba todoba guul daro waana muddadii ugu dheereed ay arrintaasi qabsato kooxda kubadda banamus sidoo kaleeto banamus waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa inay eh, ku guuldareystaan inay badiso mid ka mid ah toddobadii kulan ee furitaanka horyaalka markii ugu horeysay tan iyo sideed kulan oo ay isku xigta oo heerkaasi ay sameeyeen ganars ayaa u tartamaysa inay badiso saddexdii kulan ee furitaanka ay marti ahaayeen xilli ciyaareedkan brmeliga markii saddexaad iyagoo sidaasi sameeyay labada kun afartii labada kun shantii ilaa labada kun saddexdii saddexiy tobanki afariy tobanka xilli ay sameeyeen marka saddexdii kun ugu dambeysay banaanka ay aadeen way badinayeen marka sanadkana waxay doonayaan mar kale inay sidaas sameeyaan arsenal waxa ay sii ahaan karayaan guuldaro la-aan toddobadii kulan ee furitaanka horyaalka markii ugu horeysay tan iyo labada kun iyo toddobadii marka kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan laakiin michael arteta aad iyo aad ayuu u walwalisan yahay oo taageerayaasha arsenal iyagu waxa weeyaan waxay ka walwalsan yihiin ciyaaryahaanada ka maqan sida diglan rice xataa bukahaya saka waxa leeyay kulankan ma ciyaari doono inkastoo leeyahay waa macquul in markaa kursiga keedka usoo fadhiiso laakiin waxa leeyahay kulankan isagu waa uu maqnaan doonaa sidoo kale keligiisa ma maqnaan doono oo ciyaaryahaano kaleeto oo saf koowaad muhiim ka ah kooxda kubadda cagta arsenal ayaa kulankan seegi doona oo maqnaan doona markaynu eegno ciyaaryahaanada dhammaan maqnaan doona waxaa leeyahay thomas bartey sidoo kale ninka lagu magacaabo teresite digl rice julian timber oo isagu waxa weeyaan lawada ogsoon yahay martinelli iyo bukaya saka waa intaa hadda la saadaalinayo kulanka sida martinelli iyo bukaya saka iyo thomas bartey iyo weliba digl rice dhammaantood way maqnaan doonaan sida wararku ay sheegayaan haddaba arsenal waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay david raya oo kulanka lagu soo bilaabi doono zinchenko iyo gabriel iyo waliba saliba iyo ben white waa difaacyada sidoo kale fabio viera iyo gorgino iyo odigada ayaa lagu soo bilaabi doona inkastoo wararku ay sheegayaan in kulanka lagu soo bilaabi doono waxyaryaanka kay haverty sidoo kale gabriel jesus indi inkatia iyo ninka lagu magacaabo nelson ayaa weerarka lagu soo bilaabi doonaa markaynu eegno kooxda kubadda cagta banamus marka iyagu waxa weyaan shantii kun ugu dambeysay ay ciyaarayeen eh, laba jeer ay badiyeen kooxda kubadda cagta banamus laba barbaro iyo hal guul daro eh, sidoo kaleet arsenal markaynu eegno xil ciyaareedkan waa mitin markii la eego Eh, markii ay ciyaareen eh, lix kulan horyaalka bermeliga afar kulan ayay badiyeen labo barbar ayay galeen xil ciyaareedkan arsenal kow iyo toban gool ay dhaliyeen horyaalka bermeliga lix gool keliya ayaa laga dhaliyay markaa eh, sidoo kale banamus iyagu waa kooxda ugu badan goolasha ugu badan laga dhaliyay markaynu eegno iyagu waxaa laga dhaliyay kow gool sidoo kaleetna waxay dhaliyeen shan gool oo keliya marka banamus waxay ku jirtaa kaalinta toddoba iyo tobanaad horyaalka bermeliga saddex dhibcood keliya ay leeyihiin xil ciyaareedkan markaa iyagu way ka jaban tahay marka kooxda kubadda cagta barmus kulankan waxaa la saadaalinaya in kooxda kubadda cagta arsenal saddex gool iyo hal kaga badin doonto kooxda kubadda cagta barmus marka waxaa laleeyahay xataa golasha waxaa dhalin doonaya leeyahay edin katia sidoo kaleeto martin odigat weliba gabriel jesus saddexdaasi ayaa goolasha dhalin doono sidaa la saadaalinayo ee laleeyahay marka laakiin kooxda kubadda cagta arsenal macalinkooda ninka lagu magacaabo michael arteta waxa uu taageerayaasha ka codsaday in la dejiyo xaaladda maadaama ay ku kacsan yihiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal ciyaaryahaanka ay ka yaafartiis la oo todobadii kun lagu dambeysayba wax goola uusan dhalin wax caawina uusan sameyn marka taageerayaashu qaarkood way ku hoorinayaan ciyaaryahaankan wuxuu leeyahay eh, mekal arteta wiilkan eh, kay la yiraahdo waa wiil daayara wuxuu u baahanya mustaqbal noola qabsado kooxda waa in idinku taageertaan haddii idinka taageeri weysan wuxuu leeyahay ciyaaryahanka waxaa laga yaabaa isagu waxaweyaan in xaaladu ay sii xumaato marka taageerayaasha marka waxay leeyihiin waynu jeclaan lahayn in lacagtan loo soo celiyo kooxda kubadda cagta chelsea inay ciyaaryahankan ay ceshtaan markii la eego kay mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta chelsea ayuu ahaa markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea marka laakiin isagu waxa weeyaan waxaa laleeyahay aad iyo aada ayuu ah, eh, taageerayaashu ay u nacban in ciyaaryahankan uu mar walba uu safkooda kusoo muuqdo laakiin kulankii ugu dambeysay isagu waa uu dhamaystay ciyaarta arkay dhammaan sagaal kulan oo ciyaaray xil ciyaareedkan kooxda ganaris waxaa weyaan keliya caawinna mausan sameyn dhalisna mausan sameyn marka chelsia isagu waxa weyaan xil ciyaareedkii ugu horreeyay chelsea labada kun labaatankii kuwiy wuxuu u ciyaaray horyaalka bremeliga toddobiyo labaatan kulan isagoo dhaliyay afar gool saddex goolna caawiyey champions leaga labayo toban kulan ayuu ciyaaray xil ciyaareedkiisi ugu horreeyey laba gool ayuu dhaliyey laba gool ayuu caawiyey hal goolna wuu dhaliyay marka isagu wadaar ahaan kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno boqol soddon sagaal kulan ayuu u ciyaaray waxa uu dhaliyay soddon iyo laba gool laba toban goolna caawin ayuu sameyey lakiin ciyaaryahankan wuxuu wanaagsanaa markii uu joogay kooxda kubadda cagta bayer leverkusen waayiisi bayer leverkusen waxa weeye boqol iyo konton kulan oo ciyaaray waxa uu dhaliyay afartan lix gool labaatan iyo sideed goolna oo u caawiyay marka ciyaaryahankan weli wuxuu ku dhibaatoonayaa kooxda kubadda cagta ee ganares waa hagaag markan haddiinu eegnana kulanka ma united garoonkooda ay ku qaabili doonto kooxda kubadda cagta crystal palace markaynu eegno kulanka wuxuu noqon doonaa kulamada kale xiisaha badan ee udhexeeya kooxaha horyaalka brmeliga man united waxay doonayaan eh, laba jeer saxiix xigta inay garaacdo kooxda kubadda cagta crystal palace man united ayaa gurigeeda ku wajahaysa kooxda crystal palace markii labaad shan maalmood gudahooda kadib markii ay saddex gool ay kaga badiyeen eh, koobka eh, liikaabka ama koobka rawkaabka toddobaadkii hore ama talaadadii kulankii dhacay kulankan markaynu eegno redivlis ayaa u dagaalamaysa inay saddex kulan oo xiriir ah gurigeeda ku garaacdo kooxda kubadda cagta crystal palace tartamada oo dhan waxaa laleeyahay balas ama crystal balas ayaana laga badinin saddexdii kulan ee ugu dambeeyey bermeliga oo ay booqatay oltraford intii uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo roy hodson laba kulan oo ay badiyeen iyo hal jeer barbaro galeen iyagoo markaa badiyay labadii kulan ee ugu dambeysay haddaba kooxda kubadda cagta ma united ayaa badisay keliya afar ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeysay horyaalka ay ay ku wajahday blas markaa saddex barbaro iyo weliba saddex guuldaro marka waxaa leeyahay ma united ayaa badisay keliya afar jeer tobankii kun ugu dambeysay marka tobankii kun ugu dambeysay waxa weyaan saddex barbaro iyo weliba saddex guuldaro waa kulamada kalena way badiyaan markaynu egno guuldaradii horyaalka manchester united ee kasoo gaartay brighton laba toddobaad ka hor ayaa soo afjartay soddon iyo kow kulan oo xiriir oo aan laga badin oo trafood tartamadoo dhan way ku ciyaareen garoonkooda brighton ayaa marka hore koorkaasi iyagu waxa weyaan garaacday kadibna waxaa markale iyaga ayaa jabisay rikoorkaasi oo brighton ayaa guul ka gaadhay eh, kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ma united haddaba guuldarada united waxaa laleeyahay waxaa leeyahay eh, kooxda kubadda cagta ma united laba kulan oo xilli ciyaareedkan lagu garaa waxay noqon doontaa soddon afar sano ka hor ayay sidaas noqotay oo laba jeer garoonkooda traafod lagu ciyaaray markaa laba jeer xigta waynu arki doonaa haddii galabkana kooxda kubadda cagta crystal palace ay garoonkooda ay ku garaaci doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo man united mar kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta man united dhaawacyo ayaa jira oo ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacan eh, iyadoona kooxda kubadda cagta ee man united leeyahay ambarbaad ayay doonayaan inay markaasi dambeedka bidix ka ciyaarsiiyaan inkastoo eh, lindlof iyo weliba eh, ninka lagu magacaabo diego dilod wada ciyaari karayaan labada garaba bidix midig laakiin waxaa leeyahay amarbad markaan waxaa loosoo warari doonaa qeybta dhexe amberbad iyo kasamiro iyo bruno fernandes ganajo iyo iyo erasmus hocheland ayaa la saadaalinaya inay kusoo bilaaban doonaan weerarka kooxda kubadda cagta iyo qeybta dhexe sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta mancity iyaguna waxay doonayaan inay markaasi garaacaan kooxda kubadda cagta wolves kooxda kubadda cagta mancity waxa weyaan dhaawacyayaa jira waxaa ka maqan kivim dubrunia rudri john stones iyo benado silva laakiin waxay ku ciyaari doonaan gole ederson eh, nathan ake ruben dias akanji kyle walker ninka lagu magacaabo mathias nunes covasich vilfordin julian alvares docow iyo waliba ay ku ciyaari karayaan marka masid iyagu waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan lix kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen lix jeer ayay badiyeen lix iyo toban gool ayay dhaliyeen keliya saddex gool ayaa laga dhaliyay marka masiti mar kale waxaa la saadaalinayaa in ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga markii afaraad taariikhdana markii ugu horeysa taariikhda afar jeer xiriir ay ku guuleysan kareen ayaa la saadaalinaya marka masiti waa koox inabaanan caadi ahayn Show key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan waxaanu eegeynaa falaqeynta kulmada jira cabdicasiis ciid beered ayaa la jooga cabdicasiis kulanka ugu horeeya oo aynu eegi doono way jiraan kulmo badan lakiin kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka udhexeeya kooxaha tottenham iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool spors garoonkooda spors stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta liverpool oo ayadan la celilayahay oo dhowr iyo toban kulan oo ambitin ay tahay sidoo kale kooxda kubadda cagta tottenham xil ciyaareedkan iyaguna laga badin waa xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waxaa aad loo ammaanaya tobabaraha kooxda kubadda cagta ee sports ninka lagu magacaabo bosdogoglu waxaana la leeyahay tobabarhan waa tobabar aad aad wanaagsan bal soo dhawow waxaynu sidoo kaleto eegi doonaa kulanka kale ee mancity iyo wolfis sidoo kale kulanka udhexeeya united garoonkooda ku qaabili doonto crystal palace iyo ganaris oo waxa weeyaan xidigo badan dhaawac kaga maqan yihiin laakiin bal aynu ka hormarno liverpool iyo sports cabdirashiid waa mahadsan tahay eh, kulamo adagaa jira oo la ciyaaraya galabta ilaa caawa horyaalka english premier league kulamo badanaa jira sidaa sheegtay kulanka ugu muhiimsan ama kulanka ugu adag la dhihi karo waa kulanka dhexmari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Liverpool garoonka Tottenham lagu ciyaari doona waa runtii ciyaar aad u adag labada kooxood waa unbeaten lagama adkaan kulamadii u dambeeyay ay ciyaareen ama seasonkan sida u bilowdaba Liverpool sidaa sheegtay dhowr iyo toban kulan lagama adkaan sidaas kale Tottenham Tottenham waxaan ognahay dee inaysan ahayn Tottenham la yaqaanay oo dee Postecoglou tababar cusub ee kooxda inuu jib cusub geliyo kooxda bandhig cajiib oo laga yaaban ay soo bandhigayaan waxay ay markaa kasoo adkaadeen United Arsenalna waxay qalqal ku geliyeen garoonkooda Emirates oo xataa ay kaga soo qaaday rabeen saddexda dhibcood oo barbara ay la galeen marka dee ma sahlana waa ciyaar runtii aad u adag garoonka Tottenham uu ka dhacaa wax badan asaaci doona environmentiga iyo atmosphere garoonkeeda oo ay ku ciyaareyso iyo bandhigeeda kulamada u dambeeyay ahaa bandhig aad u fiican marka Liverpool laftirkeeda lama yeesi kara Cabdi oo tababare Jurgen Klopp wuxuu rabaa inuu markaas iyo waqti bandhigiisa guulaha waxaana la leeyahay raja soo gashay oo dhanka loolanka horyaalka English Premier League maadaama liverpool kulmada u dambeeyey waxaa laleeyahay hal gool haddaa kala hormarta waxay leedahay laba iyo saddex kugu bedela hal gool iga dhali macnaha marka sidaan ognahay kulmada u dambeeyay dhan hal gool marka laga dhaliyo laba gool ilaa saddex gool ay ku bedelaysay inkastoo galabta kooxda u bixiysa ama caawa aysan ahayn cabdirashiid kooxihii ugu orodka ahyo kooxihii yaraa haatan wolfis soo arkeysa iyo westham oo kale aysan ahayn oo kooxda ay u ay tahay tottenham hosba laakiin marka la eega taariikh ahaan kulamada dhexmara tottenham iyo liverpool waxaa inta badan gacan sareysa liverpool intaan ognahay eh, inkastoo dee aan lagu qiimeyn karin sanadkii hore ama sanadkii ka horreeyey maadaama xilli ciyaareed walba dee uu leeyahay jawigiisa cusub tababaro cusub iyo xidiga fresha ah, iyo bandhig cusub marka tottenham ma lama liidi karo marka waxaan rajeynaynaa de laftirkoodu waxay ilaashanayaan beatingkooda liverpool sidaas oo kale marka laba mid unbay noqon doontaa anisaa isleeyahay in tottenham ay adkaato ama in liverpool ay barbare xataa marka hal dhinac kasoo qaadato garoonka kooxda tottenham laakiin uma badna in liverpool ay ku adkaan karto garoonka tottenham walow aad markaa loo ammaanayo weerarka liverpool de waayadan bandhigooda uu cajiib yahay xidigaha isfahamkooda marka aad u muuqda louis diaz iyo darwin nunis iyo sidoo kale jota iyo salah oo afar toban noqdeed afar laisku cabsiiyo oo maadaama markay soo galaan garoonka ama laba kamida bedel lagu keenaba la arko liverpool iyadoo gool lagu leeyahay ama ciyaarta barbara inay markaa game changer yihiin ciyaarta wax ka bedelayaan isla natiijada dhinac u marka runtii kulan adag waaye kulanka eh, tottenham iyo liverpool cabdirashiid eh, wax badanaa laga sugayaa eh, tottenham iyo liverpool dee kaalmaha horey ku wada jiraan Eh, liverpool inay soo dhawaatay rataa dee loolan la gasho horyaalka eh, mancity ay gareyso sidaasoo kale tottenham top fourka ama top markaa ugu jirtaa eh, loolan adag marka dee wax adagaa la filaya kulan adagaa la filaya inuu dhexmari doono kooxaha liverpool iyo tottenham aad iyo aad markaynu egno kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanaysaa sidoo kaleeto sporisna xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan markaynu eegno waxaa aad iyo aad loo amaanaya bostogoglow markii laleeyahay hoomkiis ayuu ku ciyaaraya waxaa laleeyahay tan iyo xilli ciyaareedka hor ilaa hadda hoomkiisii ma lagu garaacin oo postogoglo sidoo kaleet waxaa aad aad loo amaanaya xidigaha qadka dhexe sida ciyaaryahaanada binzuum iyo bebasar qaabka ay isla qabsadeen sidoo kale ciyaaryahaanka madison madison waxaanu ognahay inuu soo qaatay xidiga ciyaaryahaanka premier leaga markaynu egno bishii hore ama bisha kasoo gudubnay sanadkanna xil ciyaarad qurux badan ayaa leeyahay ku qaadan karaya markaynu eegno madison ciyaaryahanka ugu muhiimsan markii laga soo tago son eh, lix kulan uu ciyaaray horyaalka premier league afar ka mid ah caawin ayuu sameeyey laba ka midna waa uu dhaliyey sidoo kaleeto eh, markaynu eegno waxaa jira ciyaaryahaana sida colviski iyo weliba ciyaaryahaano kaleeto aada u khatar badan sidoo kale goolahayaha sportsna aad yaa loo amaanaya sidoo kale tulus dias iyo darwin nunes iyo mow saalax waa ciyaaryahan aad u khatar badan sidoo kale liverpool waxaa aad loo amaanaya qaybta dhexe qadka waxaa leeyahay sibasolia ciyaaryahankan ama subaslai xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya isagoo markaasi dabcan eh, xil ciyaareedkan eh, markii la eego laba gool u dhaliyey eh, isagoo markaasi dabcan caawi kalena uu sameeyey sidoo kale mac alister dhammaan markii la isku fiiriyo xidigaha liverpool ciyaaryahanadooda qadka dhexe weerarka yaa is leedahay Tottenham intay ka fiican tahay ma qaybta dhexe mise difaaca mise weerarka Liverpoolna sidoo kale ee eh, cadushido maasan tahay haddaan eegno falanqeynta ku aadan koox weliba meesha marka la dhihi karo dee waa looga cabsanaya hadday noqoto difaac hadday noqoto khad iyo hadday noqoto weerar hmm. horta daafic haddaan eegno wax badan is dhaaminaan u Liverpool iyo Tottenham oo labaduba kooxa difaac dheela ma ah inta badan brunigoodu dhexdal iyo ka dhismaa iyo hmm. weerarku u badan yahay weerar oo dee ruwaal u badan yahay marka qadda haddaan imaan meesha uu adaga lagu lulami doono waa qadka dhexe qadka dhexe runtii kama kalama liitaan liverpool tottenham waxaan ognahay tottenham qadka dhexe waxaa ugu jira ictigaa hadda sheegaysa afrikaanka ah iyo ninka la bizuma dee waxaan ognahay baynat waxay ku dhigeen in casemero <laughs> la arki waayey iyo xidigihii kale united mason mount iyo xidigihii kale dee ericson oo kamid ahaa saddexdanino de aan ognahay kubad ahaan meelaha ay joogaan ay jaabka gashteen kulamada kulanka ay la ciyaarayeen kulankii baynat ee laba waxba kaga adkaadeen markaa tottenham marka bisoma oo lagu daray xidigaas asheegiisid iyo sidoo kale madison laftirkiisa kubad wuxuu la yimid oo cajiiba kulan uusan caawin sameynin waa yartahay hadduusan caawin wuu dhalinaya afar kulanoo dee nin caawiye brim league wax sahlan ma aha waa horyaalka ugu adag horyaalada laga ciyaara qaarad marka la eego marka sidaasoo kale haddaan dhanka liverpool nimaano qadka dhexe liverpool caadi maaha laftirkooda macalister iyo sabosly ay dhigalayaan oo dee aan ognahay dee bandhiga ay sameynayaan mm. sabosly waxaan ognahay kulankii haatan karabo kaabka goolka u dhaliyay dee in xataa uu sameeyey dabaaldegii jairad oo kale <laughs> dee inta badan uu ku daysado uu yahay road model marka sabosly laftirkiis bandhigiis waa cajiib macalister qadka dhex waxaa umadaysa in aad loogu loolami doono marka xidigahan kooxda tottenham qad dhex u ciyaari doono iyo liverpool mm. weerarka liverpool haddaan u nimaano dee waa weerarka haatan leeyahay waa midka ugu badan laga cabsanayo horyaalka premier league haddii sidaa isku sii fahmaan oh, oo xidigaha aysan dhaawacman oo dee saan isku safka iskuwaad ku wadi jiraan oh, wax badan ay samayn karaan maxamed saalax waan ognaha bandhigiisa haddii uusan dhalin wuu caawinaya kulan uusan caawin isaga laftirkiis waa yaryahay sidaasoo kale darwin nunis isna bandhigiisa waa fiican yahay kulamada inta badan bedel uu kusoo galaa kulamada qaarna waa lagu soo bilaabaa game changer hadda intaa noqday waxaan ognahay inay ku fakatay kulankii newcastle ee cred cardka qabtay tobanka ciyaaraan ku ciyaareen marka weerarka jato kale xataa waan ilownay haddii lagu daro waa cajiib waa weerarka liverpool sidaasoo kale tottenham haddaan usoo noqdo weerarkeeda Eh, weerarka tottenham madison iyo san aa u dheelayo marka la eego mm. san waxaan ognahay inuu kabtanka kooxda noqday mm. spirit ku ciyaarayo arsenal laba gool ka dheliyey kulankii haatan ayla ciyaarayeen oo ku qasbay xataa in eh, dhibic kasoo qaataan garoonka kooxda arsenal xataa ayba ka adkaan rabeen fursadaha qaar ay tottenham khasaariyeen marka la eego mm. kubadahan marka ay aad u maamulayeen iyagoo xataa aan ku ciyaareen garoonkooda marka markaan eegno weerarka liverpool iyo tottenham iyo khadkooda dhex aada loogu loolami doonaa ushaa lagu wada hen doonaa maadaama xitiguhu dheelaya oo tottenham iyo liverpoolba aysan kala yaraysan cabdirashiid waya ugu dambeyntii arsenal way ciyaareysaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta benemus wolfis sidoo kaleeto iyo macity sidoo kaleeto koox kubadda cagta united iyaguna way ciyaari doonaan iyo asila toddobaadkan waa lagu dhigi doonaa eh, cabdurshid waa maasantahay horyaalka premier league inta badan sida loo saadaaliy waxma dhacan mararka qaar adoo saadaal kooxdaha waaweynka siisay inay badin karaan hmm. waxaa laga yaabaa laba kamid a ah ama mid kamid a ah lagu dhago inkastoo haatan kulamo adag aanan u jeedin oo united hadda waxay ciyaaraya garoonkeeda old trafford waxay kula ciyaaraan crystal palace oo ognahay inay haatan carabo cup hmm. ay u awood sheegteen ay kasoo adkaadeen saddex gool iyo waxba inkastoo marka la joogo carabo cup iyo premier league dee mid walba uu dacalafkiisa qabo ah gooni yahay haddana uma badna haatan crystal balas inay united ku dhegi karto wax kastaa dhici kara inkastoo tanhaag uu walaac muujinayo xiddiga badan ay ka dhaawacan yihin haatan oo reglon lagu dhawaaqay markaa inuu dhaawac yahay sidaasoo kale martinus isna dhaawac waaye caqabada ku noqon doontaa united boosaska maadaama bedeladu aysan hayn sidoo kale wuxuu ka gaabsaday shirka jira intuu ku guda jiray tanhag inuu ka hadlo arinta sanjo oo aad moodo in dee kooxdu markaan ay aad usii kala fogaanayaan iyo tababare markaa erigtan iyo sidoo kale xidigiisa sanjo aan mm. ognaha qiimaha united ugu fadhiyay iyo bandhiga uu sidoo kale uu sameynay marka waxaan isleenaha dee united waa laga yaabaa inay adkaato wax kastaa dhici kara sidaasoo kale arsenal uma badna banmus inay ku dhigi karto oo inkastoo banmus sanadka hore aan ognahay ciyaaro dhex martay oo aad u adkayd oo saddex gool iyo laba gool kusoo ilaatay oo xilli daqiiqadii o dhamaata xataa lagu eedeynaya garsoorka xataa inuu u hiliye arsenal sidaan ay saddex dhibcood ku qaadatay marka bournemouth lama kara arsenal waxaan ognahay arteta inuu laftikiis walaac muujiya xdiga badan ka dhaawacan marka dee waxaa isleenahay wax haddii lagu dhegaayo ani waxaa isleenahay manchester lagu dhegi karaa oo wolfs u baxayso xilli xidigeeda ugu muhiimsanaa halboolaha qadka dhexe oo rodri iyo xidigo kale oo ka yahay de bruyne iyo sidoo kale brian silif ay ka maqan yihiin mm. marka waxaa isleenahay haddee kooxaha qaar waa karaan mm. sida arsenal united laakiin manchester city waa lagu dhegi karaa isla iyo liverpool aad iyo aad waayahay cabdicasiis waa mahadsan tahay Magic System, guud ahaana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa xiga nolol kulanta